بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه طيبين طاهرين وعلى من صار على نهجهم إلى يوم الدين وبعد culimo waxa cashirkeennu ka bilaabanayaa baabu lafcaal baabka ficilada ayaynu cashirkeenna ka bilaabaynaa ficiladu marka naxwaha la doonayo qayb laxaadle ayay kaga jiraan sidaynu ognahay ismiga uunbaa ka horeeya ficilku waa martabada labaad bal insha allahu tacaala cashirka ficilada inta aynaan dhex gelin qaybaha uu leeyahay iyo waxyaabaha uu ka kooban yahayba inta aynaan dhex gelin culimo su-aalaheennii balan horraysiino laba xalqadood ayaan maanta soo qaadan doonaa biidni illaahi tacaala waa xalqat lcashmaawi waxaan u malaynayaa tiradii aan isku ogeyn way dhaaftay xalqadaasi xalqadan kalena waa la mid haddayna kasii badnaynba xalqatu zayd bin saabit labada xalqadood maanta su'aalaha aynu weydiinayno waa isla cashirkeennan icraabta ahun waxaa horaynaya xalqat lcashmaawi ardayga saddexaad ibrahim moxamed cali ibrahim moxamed cali nacam ehm, ardaygaa waxaan doonaynaa inaynu weydiino dhowr su'aalood waxaa ka mida ah ibraahim ow kitaabka qaado kitaabkaaga cashmaawiga a qaado cashiraynaan gaadhin baad ka shaqayni sababtaad uga shaqaynina waxa weeye cashiran soo dhigannay baan ka warramay maanta cashirkeennu halku ka bilaabnaya alafcaalu alaaatun sow ma aha haddaba alafcaalu ka waran ma ismibaa mise waa ficil mise waa xaraf ilan waan soo dhigannay wax kasta waynu dhigannay oo ismiya ama ficil ah ama xaraf ah waa ismi waayo daliil baa sheekh kaa rabaa alafcaalu inay ismi tahay daliilka sheegaya albaa gashay jazaak allah khayr ismigu imisuu u qaybsami jiray saddexdaasi maxay kala ahaayeen ismi iyo ismi mubhama saddexdii waa midkee hadda ma ismi damiira ma ismi mubhama ma ismi daahira waa ismi daahira ismiga daahirkii misuu u qaybsami jiray ismiga daahirkii misaa tidhi si wanaagsan waa jazaaka allahu khayran waa fahamsantahay sideeddii waa midkee alafcaalu sideeddii muxuu maxaa tihi sheekh alafcaalu ficilku miyaa mise waa alafcaalu ficiladu bal hadda u fiirsa macnaha eegay ma ficilkubaa mise waa ficiladu horta labadan af soomaaliya ku hadlay maxay kala yihiin ficilku iyo ficiladu maxay kala yihiin alafcaalu kolkaa mufrad munsarifaad qabtaa sow maaha waa jamcu tagsiir munsarifa jazaak allah khayr waa jamcu tagsiir munصarifa ma mucraba mise waa mebni ma mucraba kelmadda alafcaalu ihi mise waa mebni xaggan waa mebni baa laga leeya haddana waa mucrab baa laga leeya ardaygaas un baa loo daynayaa alafcaalu waa mucrab icraabka afartiisii baab ku jooga ismiga daahirka ah haddaba waa ismi daahira oo dee kani waa mucrabo waad garataye icraabku imisuu u qaybsami jiray ha arbacada baabkuu jooga hadda afartii icraabkeebuu jooga ma nasba ma khafda ma jazma ma rafca waa baabkeeg alafcaalu markaan idhaa baabka uu joogo rafco imise calaamay lahayd imise calaamay lahayd horta rafcuhu may mawaadicda ayaa koob iyo toban ahayd afar bay afartii kee haysta dammaa haysta damadu mise meelood bay degaysay toddoba meelood bay degaysay toddobada imisaa ficil ahaa imisaa si asmaa ahaa jazaak allah khayr waa sidaa aad u sheegtay toddobada ay damadu degto labana waa ficilo shanna waa waa shantii ismiga ahayd mid ka mida haddaba wuxuu inoo caddeeyey ibraahim alafcaalu inuu ismi yahay haddaba waa ficilayaal la soco alafcaal haddana waa ismi daliilkuna waa asha maynaan soo dhiganin wax kastoo al ay ku jirto ardayay ismi baa la ma soo dhiganay oo ismi baa loo yaqaanaa ma soo dhiganay waxa ficiladiihi waa jalase iyo akele iyo asha qaadan karaynin laakiin alafcaalu waa ismi iska fadhiiso ibraahim oo ka socda xalqat lcashmaawi waxaan doonayaa isla xalqadaa ardayga lixaad ayaan soo qaadanaya waa cabdishakuur cali muxamed cabdishakuur cali muxamed cabdishakuur cali muxamed xalqat alcashmaawi cabdishakuur miyaad ira gabanaysaa waaya waa si wanaagsan cabdishakuurow bartaa unbaad ka sii wadaysaa alafcaalu alaaatun ereyga alaaatunihi ma ismiba ma ficilba ma xarafba ilin kelmadu saddex baynu isku ogeyn inay noqotee maxaa tidhi sheekh ismi weeye daliilkii baan kaa rabaa ya ya idaafo maya arrinkaa waa lagaa diiday sababta aan u diidayna waxa weye erey al wata idaafa ku jirta eray tanwiin watana idaafa ku jirta lama yidhaah hadda khilaafatun tanwiin bay wadataa ereygu hadduu tanwiin wato waa idaafa isku odhanin weligaa maxaa tidhi isnaad baa ku jira isnaadku ma galaba musnadka ka dambe ma galo ka wax samaynayo galaa alafcaal buu ku jiraa midda kale inagu kitaabkeenna najruumiga ah isnaad kumaynaanba dhigan kitaabkii kaleaynu ku dhiganay waan yaro xadayna kelmadda isnaad de maynaan kan maan ku dhiganay kumaynaan dhigaan saa darteed ardayda lagulama xisaabtamayo isnaadka ya maxaa tidhi tanwiina waayahay cashirkaa inaadan soo akhriyin baa cabdishakuura wii muuqata waaye si fiican su-aasha aan kuu bedelo maadin ka warran haa maadin daliilka i raaci maxaa tidhi khafda kumaba jirto naadin maxaa tidhi tanwiinta haye wa mudaaricun eeg naadin hadday khafda ku jirto wa mudaaricun kan ku cadfan baa la hoos dhigi lahaa wa mudaaricun se uma godna waxay ka dhigantahay kan horena u rafcisnaa uun xarakadii unbaa qadarnayd oo qarsoonayd haye wa mudaaricun waa maxay wowga wa ku jiraa waa maxay ha wowgu waa xaraf daliilkii baan kaa rabaa inuu xaraf yahay sheegayay waa shay he wax isku xidhay sida xadhigga oo kale maxaa tiri cabdishakuur igu celi xaraf weeye si wanaagsan iyo dhibqalinkaa ah. waxaynu samaynaynaa insha allahu tacaala cabdishakuur waad iska fadhiisanaysaa xalaqat lcashmaawi iyo cabdishakuur waxaynu eegi doonaa biidn اllahi tacaala arday kale ayaan ka qaadanaya xalqadda wuxuu noqonayaa ardayga sagaalaad xamse maxamed jaamac xamse maxamed jaamac xamse maxamed jaamac xamse maxamed jaamac miyuu maqan yahay waayahay dhibic baynu saaranaynaa maxamed jaamac si wanaagsan waxaan ku bedelanayaa isla ardayga labiyo tobnaad cabdishakuur mahdi cali cabdishakuur mahdi cali haye cabdishakuur adiga waxaan kaa rabnaa inaad dhowr su'aalood aad ka soo jawaabto waxa weeye asmaaulkhamsaha maxaa lagu rafciyaa ha mise rafciyo waan khaldanahay miya maxaa lagu rafciyaa asmaul khamsaha wow baa lagu rafciyaa u daaya ardaygaa taagan oo qura cabdishakuur maxaa lagu nasbiyaa ha asmaul khamsaha alif baa lagu nasbiyaa maxaa lagu jaraa yana waa lagu jaraa maxaa lagu jasmiyaa lamaba jasmiyo iska ka gaadhay ma arkaysi waa si wanaagsan jamac mudakarusaalim maxaa lagu rafciyaa ha jamac mudakar asaalim maxaa lagu rafciyaa wow baa lagu rafciyaa maxaa lagu nasbiyaa alif baa lagu nasbiyaa yaa xalqat alcashmaawi kayfa ra'yukum maad ka noqotay qowlkii hore sheekh ma lowbaa maxaa tidhi jamac mudakarsan maxaa lagu rafciyaa maxaa lagu nasbiyaa maxaa lagu jiraa ya-un labada yood maxaad ku kala garan yada nasbaha ah iyo yada jerka ah maxaad ku kala garan ya caamilka noo tusaale haddaba jamicii mudakarsaanimo jumla mufiida ku jiro mansuuboo yawata iyo isagoo jumla mufiida ku jiro oo majruuroo yawata labadaa noo kala tusaale maxaa tidhi jamac mudakar asaani waxaan kaa rabaa isagiioo mansuuba iyo isagiioo majruura oo labaduba jumla mufiida ay ku jiraan mansuub iyo majruur baan rabaa ra'aytu aalibiina saw majruurkii ma aha ya waa mansuubkii hayo majruurkana igu dar marartu biaalibiina badaasaa lagu garanayaa inuu hele majruur yahay ayadu calaamatujartaha marka kalena baala'aan iyo idaafala'aan mudaafun ilayhi maaha shukran jaziilan aad baad umahadsantaha iska fadhiiso xalqat lcashmaawi waxaan samayn doonaa insha allahu tacaala inta qof ee idiin gashayba waan idiin hayaa inta qof ee maqanna waan haynaa inta qofeen ka jawaabinna waynu haynaa ee calaamadi ay noo saaran tahay insha allahu tacaala aynu cashirkeeni iska bilaabano baabu lafcaal ficilada ayaynu ka warbixinaynaa waxaa jira wax ficilla la yidhaha ardayga wax ficil loo yaqaano ayaa af carabiga jira waa wax la samaynayo hadda aniga haddaad isoo eegtiin wax boqol ficil ka badan baan samaynaya hadda xilligan aan idin hor fadhiyo akar min miati ficilin baan hadda samaynaya wax boqol ficil ka badan malaha fadhigaygunbaad arkaysiin ma fadhiga unbaad ficil u haysatiin maya fadhigu waa ficil eegida aan idin eegaya mayna ficil ahayn gacanta yareen fidinaya ka warran hadalkaan hadlaya ka warran qosolkaan qoslaya ka waran cimaamadan saaran ka warran khamiiskaan xidhanahay ka warran waxaa ficil ah maanta la koobiba kari maayo ee hadda aan samaynayo anoo idin hor fadhiya haddaba culima ficil marka la doonayo ficil ereyga ficilkaa marka la doonayo saddex baa loo qaybiyaa ficilka inuu ficilku yahay maadi wax tegey iyo inuu fiilku yahay mudaaric mudaaric mudaaricu wax joogana wuu noqdaa wax soo socdana wuu noqdaa iyo inuu yahay ficilku amar wax soo socda uun weeyi isagu ficilkii maxaan ka dhigay saddex qaybood maxaan ku idhi inuu ficilku yahay maadi wax tegey iyo inuu ficilku yahay mudaaric oo marna wax jooguu ku dhacaa marna wax soo socduu ku dhacaa iyo inuu ficilku amar yahay oo wax soo socda uuna saddexdaasaa ficilka loo qaybiya bal ila eg waa maxay jalasa wuu fadhiistay weey waa wax tegey waa fadhi tegey jalasa wuu fadhiistay mar hore haye haddana mudaaricu bedel yejlisu waa maxay macnaheegu yejlisu markaan idhaahdo wuu fadhiyaa weeyaanoo waa wax markaa dhacayo waa mudaaric ijlis macnaheedu waa maxay ijlis fadhiiso wey waa amar ijlis waa fadhiiso oo waa amar bal haddaba saddexdaa ii sheeg nacam cabdishakuur bal hadda wuu fadhiistay maanta ii sheeg wuu fadhiistaya wuu fadhiistay maadiya ii sheeg jelasa wuu fadhi hadduu fadhiyaaba ii sheeg mudaaricuun iga dhig yejlisu amar iga dhig fadhiiso dheh ijlis ogow ficil kastood aragta inaad saddexdaa u qaybinayso hadda wuu cunay markaan doonaya inaan idhaa maxaan odhan wuu cunay maadiya akala wuu cunayaayo hadduu cunayaaba markaan doonayo inaan idhahdana yakulu cun markaan doonayo inaan idhaahdana kun eegay kun waa cun waa amarkii saddexdaas u qaybsan wuu eegay e wuu eegay maxaan odhanayaa wuu eegay oo wax tegaya nadara hadduu eegayaa maxaan odhanayaa yanduru eeg maxaan odhanayaa oo amarkiia undur wuu qoslay maxaan odhanaya wuu qoslay daxika hadduu qoslayaa maxaan idhaahdaa yadxaku qosl maxaan idhaahdaa idxak eeg idxak wuu xidhay maxaan idhaha wuu idhay wuu xidhay ragga qaar labasa baan maqlaya labasa waa xaq iyo baatilkiibuu isku daray labasa ama caani iyo biyihiibu isku daray wey labasa haddaad tidhaahdo maxaan idhaahdaa marka waa labisa ka labaad waa la kasrinaya labisa wuu xidhay weeyi haye hadduu xidhanaya maxaan idhaahdaa yalbisu wuu isku daraya xaq iyo baatilka weeyi ilaahay baa qur-aanka ku yidhi walaa talbisu alxaqa bilbaail eeg haddii aad ba'da kasriso xilliga mudaarica waa xaq iyo baatil la ysku daro ama caano iyo biyo oo kale u fiirso maaha mudaaric maadigana waa labisa mudaaricana waa yalbasu haye xidho baldhe markaa xidho haddaad ilbis tidhaa waa isku dar xaq iyo baatilka ba'da ha isku kasrinin ilbis ba'da ha kasrinin waa inaad ba'da kor dhigtaa maxaan idhaahdaa ilbas haddaba waxaad ogaataa labise ba'da ku jirta markay maadiga tahay waa kasro maadiga markay tahay waa maxay waa kasro oo xidhashadii maxaad odhan labisa wuu xidhay weey hadaad ba'daa maadiga fadxisood labasa tidhaa wuu isku daray wey xadda iyo baadilka ba'da haddaad kordhowdo marka maadiga laakiin mudaarica iyo amarka labadaa ba'du kasray qaadani markaad leeahay labadaa ba'du fadxay qaadan baan doonayaa maxaad odhan mudaarica labisaa yalbasu ba'da waa inaad xilliga mudaarica yalbisu ha odhan yalbasu xilliga amarkana maxaan baan ilbas haddaan mudaarica iyo amarka ba'da aan kasriyo xaq iyo baailkiibuu isku daray bay noqonaysaa yalbisu iyo ilbis haddaan idhaa waa xaq iyo baailkiibuu isku daray maxaa layga baahanya markaa inaan mudaarica iyo amarka idhaa bada inaan kor dhabo yalbasu iyo iyo ilbas maxaan idhi yalbasu iyo ilbas laakiin maadiga maxaan odhanaya bada waan kasrinaya labisa baan odhanaya labisa ayaan odhanayaa mar xilliga maadiga oo bada kasran siini culima waxaan inaad fahanteen maadiga iyo mudaarica iyo amarka saddexdaa waxa la yidhi ficilku inuu saddexdaa u qaybsamo yaa qaba basriyiinta ayaa qabta basriyiintu waxay yidhaahdeen waa ragga luqada looga dambeeyo ficilku wuxuu u qaybsamaa saddexdaa inuu maadi yahay iyo inuu mudaaric yahay iyo inuu amar yahay basriyiintaa qaba nimanka kuufiyiinta la yidhaahdo iyagu waxay qabaan ficilku labuunbuu u qaybsamaa maadi iyo mudaaric maxay meesha ka saareen kolkaa kuufiyiintu maxay ka saareen amarka waxay leeyihiin waa qayb mudaarica kamida bay leeyihiin kuufiyiintu waa in yaroo mudaarica kamida laakiin ficiladu inay saddex yihiin waxa qaba basriyiinta waana qowlka xooga badan waayo maxaanu daliishanaa ficilku inuu saddex yahay horta asalba ficilku wuxuu ku xidhan yahay ficilku bn buu ku xidhan yahay iyo wati watigaa sidiisa saddex u qaybsan waktigu sidiisa waa saddex inuu yahay wakti tegey iyo inuu yahay wakti jooga iyo inuu yahay wakti soo socda waktigaa saddexda wakti afraad ma garanaysa ma jiraba inuu yahay wakti tegey iyo inuu yahay wakti soo socda iyo inuu yahay wakti jooga waktigiibaa saddexdana xataa aayadda qur'aanka ah ayaa ishaara ahaanan uga qaadanaynaa lahu maa bayna aydiina wamaa khalfanaa wamaa bayna daalika bal u fiirsada aayadda qur'aankii maxay tilmaantay lahu ilaahay waxaa u sugan maa bayna aydiina wixii naga horreeyey ee hortayada yaallay lahu maa bayna aydiina wixii naga horreeyey baa ilaahay u sugan wamaa khalfana iyo wixii aan soo marnay waa wax tegey wamaa bayna daalika iyo labadaa waxa u dhaxeeya oo waxa markaa jooga ah may la socotaa saddex miyayna aayaddaa lafteedu ka dhigin luqawiyiinta waaweyn rag ka mida ayaa gabay tiriyo wuxuu yidhi wa aclamu cilma alyawmi waalamsi qablahu walaakinanii can cilmi maa fii qadin cami gabayaagu wuxuu leeyahay wa aclamu cilma alyawm maanta waxa dhacay waan ogahay oo ilan maanta waan joogaaye waan garanayaa wixii maanta dhacay maanta waa waqti jooga soo maaha walamsi shalay wixii dhacayna waan ogahay ilan shalayna waan noolaaye oo waan ogaaye shalay walaakinanii can cilmin maa fii qadin cami laakiin berri waxaa dhici doona waan ka indhala ahay buu yidhi oo ilaahay unbaa og gabayaagu muxuu tilmaamay inuu wakhtigu imise yahay saddex inuu yahay buu tilmaamay wax jooga iyo wax tegey iyo wax soo socda haddaba ficilku saddexdaasunba u qaybsamaya qowlka muctamadka ah waa ficil tegey waa ficil jooga waa ficil iman doona waa maadi iyo mudaaric iyo amar weeyi culimayntaa maylahaysiin maadi iyo mudaaric iyo amar calaamadaha waan soo sheegnay sidaan filayo calaamadaha ma soo sheegnay maadiga maxaa lagu gartaa ila ficilka maadi calaamad lagu gartaynu u baahannahaye ficil maadi eeg laba calaamadood oo waaweyn oo lagu garta ayaa jira mid waxaa la yidhaha taau taaniif asaakina ta yar oo reeban ayaa xagga dambe ka raaci karta kolka ta'du inay ku jirtaa muhiim maahee qabuuluhu taa taau taaniif asaakina qabuuluhu taa taaniif asaakina taau ta'niif ta'da dhadiga sheegta ee reeban inuu aqbalo ayaa lagama maarmaana ta reeban ardayow ta'daasi maaha marbuudo tagaab maaha waa ta dheer jaaa se yimid maaha waa inaan ta dheer xagga dambe ka raacin kara oon maxay odhan karaa taa dheer raaciya taa reeban jaaat way timid baan odhan jaaat way timid baan odhanaya haye qaala hadda waa maadi maxaan ku garanayaa qaala inuu maadi yahay muxuu aqbalayaa u qaadan karayaa ta reeban oo maxay in la yidhaabuu aqbalayaa qaalat qaalat waa ta reeban buu aqbalaya qaalat maxaan odhanayaa maalan markaan dee igu dara tada fataxat waa ta reeban tadaa waxaa loo yaqaanaa taau asaakina in yar ila soco ma arkaysaa ficilku hadduu markiisi hore alif ku dhammaan jira alif xilliga taau lagu darayo alifka waa la jaraa alifka jar ta'dani xarafka alifka ka horeeyuunbay raaci doontaa dacaa dacaa muxuu ku dhammaadaa dacaa muxuu ku dhammaadaa alif ayuu ku dhammaadaa bal ta u tacniif ku daro dacaadii way bariday dheh alifkii waa inaan jara oo caynka oo alifka ka horey waa inaan tada ku xijisiiya dacad haye talaa wuu akhriyey talaa haye ta'dii ku darta aw tacniifka ahayd talad talad waa inaan ataa wuu yimid ta'dii ku dar alifka jar atat laba tood baa isku xigaya atat atat mayla socotaa hadda xagga dambay ka raacdaa xagga horena kama raacdo dhexdana kama raacdo xarakana ma waxay sidataa raabniin waxayna markuu cidda wax samaynaysae faacilka ama naa'ibu faacilkii uu dhadig yahay unba ereyga raacaysaa dhadigay tahay waana ficilka maadiyo qura si fiican ma ii fahanteen cabdishakuur xalqat alcashmaawi si fiican ma ii fahanteen cabdishakuur iyo saaxib alkhamiis alabyad mayla socotaa cabdishakuur si wanaagsan bal siyara taag cabdishakuurow taa u taaniis asaakina sow calaamadaha ficilka maadi maaha bal haddaba haddaad cashirka fahantay inaad fahantaan horta u malaynaya maa sha allah jazaak allah khayr inaad fahantay way la tahay laakiin magacaygan ku dar hadda maxameda ha taa u taaniiskiina maxamed ku dar ma xagga horey kaga biiri ma dhexday kaga biiri ma xagga dambey kaga biiri xagga dambe ma aqbalayo anuu iska kaya celiye ma argaysa maxamed waa ismi ta'danina yay keliyay aqbashaa horta ta'dan yay aqbashaa ficil maadi xataa haddaan mudaaric ku darku idhaa ma aqbalaya idhe haddaan amar ku darku idhaa ma aqbalaya idhe haddaan xaraf ku darku idhaa ma aqbalaya idhe haddaan ismi ku darku idhaa ma aqbalaya idhe ta'daasi keliya yay aqbashaa ficil maadi ma awalkay kaga biiri mise bartanka mise xagga dambe waayahay bal haddaba kaana ku dar haddayna aqbalayninna cabdishakuur oo qudhaacay weeye kaana malaha waa qarmalaha waa tii oo kale kaanat waad saxan tahay ha ka baqin kaana wuu ahaaday weeyi kaanat markaan idhahdana way ahaatay gabadh buu wixii noqonayaa ila intaadana taawu taniis la yidhahdo dhadig kutusayse kaanat way ahaatay mayla socotaa haye xabadda u dambayse qad ku dar haddaba qad ad waa xarafoo taadan yare taa taaniifkii la yidhi xarafka ma gasho waa mamnuuc iska fadhiisa cabdishakuur maasha allah eeg ad waxaynu nidhi ficilka maadi calaamada lagu gartaa waa maxay baynu nidhi kow waa taa u taaniif asaakina waa ta dheer ardayda inta badan waxaan eegaa waxaan u fiirsadaa markay wax qorayaan rag badan baa ficilka markay ku darayaan taada tagaab ka dhiga jelasad buu qorayaa jelasadoo taadiibuu tagaab ka dhigaya ardayo iska ilaali waa khalad fool xun oo luqadda aad hadii ficilba aad aragto ta'da ku jirta ta dheer baa laga dhigaa ta'daa dheeree furan ee maftuuxada la yidhaah weeyaan waana ficil maadi calaamad labaad baa jirto ficilka maadi lagu garto calaamad labaad oo ficilka maadi astaan u ah ayaa jirta ama lagu garto calaamada labaad waa taa facalta taa facalta taa facalta mad maqasheen taa facalta waxa weeye ta'da godan ama kor dhigan ama hoos dhigan ee ficilka xagga dambe ka raacda xarafka ka horeeyaana shardi wuu reeban yahay uun taa facalta ficil maadi unbay gashaa ficil maadi xaggay ka gashaa ma xagga hore mise bartanka mise xagga dambe xagga u dambaysa sidii taa u ta'niifka laakiin taa u ta'niifku way reebanayde taa facaltadu ama way godan tahay ama way kor dhigan tahay ama way hoos dhigan tahay xarafka ka horeeyaana uu reeban yahay jelese maxaad odhan haddaad haddaba ku darto ta'daa jelese haye ta'daa ta godanna aan ku daraa jelastu ama ta kor dhiganaan ku daraa jelasta ama ta hoos dhiganaan ku daraa jelasti mayla socotaa taa facaltabaa horta addayu loo yidhaahda loo yaqaanaa ta'daa waxana wey ficil maadi oo qura ayay gashaa jelastu haddaba waa maxay jelastu oo siinka ku jooga saw ficil maadi maaha jelastu oo siinka ku jooga jawaabtu waa nacam daliilkii mee jelastu inuu maadi daliilkii mee waa taa facalta ta'dan ka dambaysa ayaa daliilu ah ta'daa waxaan ku idhi taa facalta la yidhaah xarafka ka horreeyaa uu reeban yahay jelasa siinka waad reebi markaa ta'da godan ku daraysid ama kor dhigan ama hoos dhigan akale kumaa ku daraya anaa cunay kumaa odhanaya hadda waa wax tegayoo maadiya haye maxaan idhaahdaa sheekh maxamed nacam akaltu laamkii baan reebaya war adaa cunay balne oo nin la hadal ta kor dhigan baad kor dhaban baad ku dari maxaad odhan akalta war adaa cunay inanay inan balla hadal ta'da hoos dhig maxaan idhaahdaa akalti isku wadageeyo akala waa maadi daliilka iyo calaamada aan u haynaana waa taa facalta taa facalta ta'daa la yidhaahdo ayaa daliilkii iyo calaamadii waxani inuu yahay ficil maadi lagu garanayay ah cunima labada ta'ood way kala duwan yihiin ogaada waa labadee taau taniifka iyo iyo taa facalta way kala duwanyihin waayo taau taniifku sideeda waa xaraf taau taniifku waa maxay xaraf haddaba qaalat markaan idhaa qaalat ereyga qaalat ihi wuxuu iskugu jiraa ficil maadi iyo xaraf buu iskugu jiraa qaalat muxuu ka kooban yahay ficil maadi iyo xaraf yaa xarafa markaa qaalat aan leeyahay tadaa xarafa yaana ficil maadiya qaalo oo laamka ku jooga ayaa ficil maadiya taduna waa xaraf haddaan qultu idhaa qultu wuxuu iskugu jiraa taa facalta ilayniyadu xaraf maahae waa ismiye oo taa utaniifkuna xaraf bay ahayd taa facaltana ismi bay ahayd kolkaa taa facalta waa ismi qultu hadaan idhaahdo labadaa qultu maxay ka kooban tahay ficil maadi iyo ismi bay ka kooban tahay ficil maadi iyo ismi bay ka kooban tahay jelastu waa maxay markaa jelastu waa laba kelmadood jelastu waa laba kelmadood labada kelmadood waa ficil maadi iyo ismi ficilka maadi xarafkuu ku joogaa jelastu markaan idhaa siinka ayuu ku joogaa waa ficil maadi inuu maadi yahay daliilkii mee taa facaltadan ka dambaysa weeye ta'duna sideeda waa maxay jelastu ta'du waa maxay sideeda ismi weeye inay ta'du ismi tahay maxaa daliilo ah iyada lafteeda ilan ismi waynu soo dhigannee isnaad baa ku jira inkastoo isnaadka aynaan kitaabkeennan ku arag isnaadku waxa wax samaynaya ayaa la yidhaahdaa kitaabkeennan laakiin kumaynaan arag waa kelmad ad anigaygu leedihiin marka idinka idinkuma lihi culima labadaa calaamadood ayaa ismiga lagu gartaa maad fahamtay labada ficilka maadi baan doonaya ismiga maaha ficilka maadi labadaa calaamadood baa lagu gartaa waa taau taaniis asaakina iyo taa facalta taa facalta in yar ila eega hadduu ficilku alif ku dhammaan jiray alif taa facalta hadduu ficilku alif ku dhammaan jiray oo taa facalta ku dar lagu alifku siduu u qoran yahay eeg alifku siduu u qoran yahay eeg hadduu alifku kor u taagan yahay wow reeban ka dhig oo xarafka la reebayaa waa wow reeban dacaa alifkeega see loo qoraa bal dacaa qor yareeg hadda dacaa siday u qoran tahay saasay dacaa u qormaysaa hadda halkaa uga muuqata dacaa alifku kor buu u kor ayuu u taagmayaa dacaa haddaba haddaan dacaa taa facalta ku darku idhaa maxaad yeeli alifkii wow reeban baad ka dhigi maxaad anaa baryey baldhe dacawtu haddaeg dacuutu hamoodin oo caynkaa soo godin eeg dacaasaw caynkuma kor dhigna xarakada sidii unbaad u dayni keliya alifkuunbaa wow noqonaya dacaa maxaan idhaahdaa anaa baryey markaan leeyahay dacawtu war adigaa markaan ku leeyahayna dacawta inanay adigaa markaan ku leeyahay inantana ama aragtaa kaa inuu ka booday wowgaasi waa alifkii hadduu culima ficilka maadi uu alif ku dhammaanayay laakiin alifku uu sida yada u qormayey sida yada ya reeban baa halkaa la keeni eeg mashaa wuu lugeeyey saw maaha mashaa wuu lugeeyey maxaan odhanayaa mashaa markaan doonayo taa facalta inaan ku daro anaa lugeeyey baldhe ya reeban baad keeni maxaan idhaahdaa anaa lugeeyey mashaytu anaa lugey war adigaa lugeeyey baldhe mashayta inanay adigaa lugaysay dheh mashayti hadda eeg labadan alifee midna wowga noqday midna ya-da noqday xilliga taa facalta xilligii taawtaaniiska maxaa laga yeeli jiray labada alifba waa la jerayey dacaa maxaynu lahayn marka taawtaaniiska dacat maxaynu lahayn maalan ataana maxaynu lahayn atat baynu lahayn atat waa dacat iyo atat culima ficilkii maadi labadaa calaamadood baan kaga baxay waxaa suaal iga su'aala ficilada maadi tiro ma go'an oo lagu garto ficil maadi marka laga warramayo tiro go'an ma leeyihiin shan miyaa kun ficil miyaa laba kunoo ficil miyaa ficilada maadi siba tiro go-an ma leeyihin maya cid alla id xift dee inuu ku soo maro ood eegto un mooye lama xiftin karo keliya waxaa la og yahay keliya waxaa la og yahay ficilka maadi inuu afar qodob ka kooban yahay qayb saddex xaraf baa la yidhaahdaa ayay ka kooban tahay waa maadigio saddex xarafa jelasa waa imise xaraf jelasa bal qor jelasa jelasa waa imise xaraf waa saddex xaraf jelasa waa ficil maadi waana saddex xaraf qayb saddex xaraf bay ka kooban tahay oo jelasa oo kale saddex xaraf buu ficilku ka koobay jelasa iyo akale iyo waa saddex xaraf jelasa waa jiimka iyo laamka iyo siinka soo saddex xaraf ma qaybna ficilka maadi afar xaraf bay ka kooban tahay afar xaraf sida akrama ka waran akrama wuu sharfiyey akrama haddaan idhaa akrama waa imise xaraf akrama akrama wuu sharfiyey waa imise xaraf akrama hadda waa ficil maadi mudaaric hamoodina akrama waa maadi waana afar xaraf qaybina iyadoo maadi ah, ayay shan xaraf ka koobnaani sida indalaqa oo kale indalaqa wuu tegey indalaqa wuu tegey waa imise xaraf indalaqa indalaqa waa shan xaraf qaybina lix xaraf bay ka koobnaani sida istakfara oo kale istakfara istakfara ilaahay buu dembi dhaaf weydiistay istakfara ficil maadi bay afartaa deraje bay isleeyihiin ficilka maadi afartaa derajuu maraa maxaanku yidhi afarta derajo waa maxay maadigii saddex xaraf wuu noqon karaa sida tusaale ahaan jelasa afar xarafna wuu noqon karaa sida tusaale ahaan akrama shan xarafna wuu noqon karaa sida tusaale ahaan indalaqa lix xarafna wuu noqon karaa sida tusaale ahaan istakhraja haddaba waxaad ogaatay aagaag ah, culimada ficilka maadi hal xaraf ma noqdo ficil maadiyo hal xaraf iyo afcarabiba maaha hadaba hadduu ku yari janaaidada soo akhriyo ama websaydyada uu ficil maadi hal xarafa ku keeno ka hor sheekh ma jiro waa la ogyahay yahay inuuna jirin eeg waxa wey waa kelmad khaldan waxyaabaha luqadda nala weydiiyo mararka qaar waxaanu ognahay xataa waxa dhaca waxyaaba oon hadda luqadaba ku jirin maxaad ku garanaysaa xeerar bay luqadu leedahay laba xarafoo waxaa jira kelmaddu ayna kaba samaysmi karinba ninbaa kelmad kuu keenaya koodhan kelmaddaa macnaheegan garan waayo kelmadanu macnaheega ii baadh ku leeyahay ama waan garan waayo ku leeyahay labada xaraf bay ku jira afcarabiga maba kulmaanba maba xaruuf baa jirta saaad ogtihiin afcarabiga aan kulminba kolku waxaan uga socdaa ficil maadioo hal xarafihi miyuu jiraa ma jiro taa ogow ficil maadioo laba xarafihi miyuu jiraa ma jiro taana ogow ficil maadioo toddoba xarafihi miyuu jiraa toddoba xaraf ma jiro taa ogow iyo wixii kasii badan toona ficilka maadi muxuu noqon karaa uun saddex xaraf sida jalasa afar xaraf sida akrama shan xaraf sida indalaqa ama ictadala lix xaraf sida istakhraja ama istanfara mayla socotaa haddaba afartaa derajo ayuu ficilkii maadi inoo noqday waa derajo ahaan weeyi culima waxaynu ku daraynaa ficilka maadi wax laysku haystaa miyuu jiraa oo lagu muransan yahay waa maadi iyo maaha maadi miyuu jiraa talow mise jiro wax laysku haysto ma ficil maadibaa mise maaha ficil maadi miyuu jiraa mise jiro nacam wuu jiraa wax laysku haysto oo ragga qaar ay leeyihiin waa maadi ragga qaarna ay leeyihiin maaha maadi yaa ka mida ereyga biisa waa laysku haystaa bisa sow bis maara bisa xumaa sow lama yidhaah nicmona waa laysku haystaa nicma eeg bisa waa ficil maadi baa loo badan yahay nicmana waa ficil maadi baa loo badan yahay laakiin waa mas'ala khilaafiyo ragga qaar baa ismi leh maxay deliishadeen ragga ficil maadi ka dhigayaa taau taaniif baa lagu arkay nin gabayaa-a gabay wuxuu yidhi nicmat jaza nicma wuxuu yidhi نعمة جزاء المتقين الجنة دار الأمان والمنى والمنة نعمة نبينا حديث صحيح وحكو يري مالنت جمعه امركو كهدليي فبها ونعمت فبها ونعمت اق ونعمت فبها ونعمت فبسنه اخذ ونعمه سنه ونعمه سنه اق ونعمت هذا افيرسو ereygan wa nicmat ah nicmadii maxaa lagu bi xagga dambe muxuu nebigu kaga daray sal allahu alayhi wasalam taa u taaniisna saw ficil maadi uun mayna geli jirin war haddaba waa ficil maadiya ogaada waa bidaliili hada alxadiid wa bidaliili hada albeyt ashicri labadaasina ficil maadi bay noqdeen raggale waa ismin ah iyaga laftoodu daliil baanu aragno xaraf jaar baa galay bay idhahdeen xuruufulkhafdu iyo u gaar ahaa ayuu geli jiray asmaada saw ma aha nin maqan ayay xaaskiisii gabadh umushay gabadh baa ayay umushay islaantiisii nin ogaa inay gabadhi u dhalatay ayaa soo cararay oo u bishaare is yidhi markaasuu ku yidhi inan baa kuu dhalatay bishaaro ninkii inantu ay u dhalatay waa jaahiligii uu naxay wuxuu wallaahi maa hiya binicma alwalad buu yidhi wallaahi maa hiya binicma alwalad ilaahay baan ku dhaartay inantu ilmo fiicanoo lagu farxa bal halkuu la mara eegada muxuu ku cileeyey wuxuu yidhi nasruhaa bukaa wa biruhaa sariqa labadaa arimood baan inanta ku diiday buu nasruhaa bukaa nasruhaa buka macnaheedu waxa weeye haddii aabaheed la qabto oo la dilayo inantu mafeerkay soo duuban oo way ka garab dagaalami mise way qayliye way qayliye war kol haddii markay ku hiilinayso ay qayliyayso qaylo ay kugu hiilini iga daa buu yidhi nasruhaa buka wa biruhaa sariqa wa biruhaa sariqa wuxuu yidhi hadday damacda inay aabbaheed ama walaalkeed waxu qabatana in yaroo ninkeega ay ka soo jiiday ayay u keeni buu yidhi in yaroy soo xaday buu yidhi kolka halka labada tilmaamood baan ayaan hablaha ku nacebahay buuna iga daaya waa nin jaahiliya weeyaan dhinacaasu ka eg waad aragtaa haddaba inagu uma jeedno fikradiisa kuma waafaqsanin oo hablaha iyo inamada cid wanaagsan dee ilaahay unbaa og subxaanahu wa tacaala laakiin waxaad ogaataa tacbiirka uu ninkaasi ku hadlay muxuu ahaa wuxuu yidhi wallahi maa hiya binicma alwalad maa hiya binicma eeg nicmadii muxuu ku daray ba'du leeyay u gaarahay asmaaday u gaar war anagu waa ismi baanu leenahay noo eegaba iyaguna yidhaahdeen war waa laba deliiloo qawiye ragga luqawiyiintu markay hoosu eegeen waxay qaateen culimo in laga dhigo ficil maadi ficilkii maadi intaasaynu kaga baxnay waana wax tegey baynu nidhi wax tegey weeyi oo waa wax tegey maxaa la xarakeeya haddaba ficilka maadi ficilkan maadi culimo xaraku inaga doonaya waana inta naxwuhu uu muhiimadda saarayo xarakada uu qaato horta waa mebni mucrab ma aha ma mucrabbaa ficil maadi mise waa mebni mebni wey kelmadda imisaa mebni ahaa sagaal bay kelmaddu ahayd imisaa mebni ahaa toddobadiibuu maadigu ka mid yahay maadigu toddobadiibuu ka mid yahay maxaa haddaba culima ficilka maadi lagu bineeyaa su-aasha aan isweydiinaynaa waxa weeyi ficilka maadi maxaa lagu bineeyaa calaamatulbinaha ficilka maadi waa maxay waa su-aasheenna ficilka maadi ardayow ila socon haddaad heer jaamacadeed gaadho iyo haddaad heer dugsi saraa gaadho iyo haddaad heer bilow tahayba ficilka maadi saddex qodoboo quraa lagu bineeya war saddexdaa kama badan karo saddexdaa haddaad barato waxba kaama maqna maadiga saddexdaa hadduu midwini kaa dhiman yahayna maadiga waxbaa kaa maqan ficilka maadi maxaa lagu bineeyaa mar waa la damiyaa marna waa la fadxiyaa marna waa la reebaa warbadeega ficilka maadi maxaan ku idhi mar waa la damiyaa oo xarafka ugu dambeeya damaa la siin waa la godi marna waa la reebaa oo reebniinkaa unbaa saxo wixii kala khalada marna waa la fadxiyaa oo kordhig baa la siiyaa saddexdaa dariiq oo qura ayuu ficilka maadi leeyahay maxaan ku idhi mar hee mar waa la damiyaa marna marna waa la reebaa marna marna waa la kordhigaa saddexdaa ayuu ficilka maadi horta asal ahaan leeyahay waad ila socotaa baan u malaynaya su-aashaydu waxa weeye goormaa la damiyaa sow jelasa ficil maadi ma aha marka wow xagga dambe lagaga daro waa la damiyaa jelase bal eeg siinkaan baadhayna jelase siinkaasi xarakadu qaata eeg bal waawul jamaaca ku dara wow unku dara eeg way fadhiisteen dha raggii badnaa jelasa siinkaasi muxuu xarakoobi eeg arrijaalu jalasuu jalasuu siinka hadda muxuu sitaa horta dambe ma sitaa mar kasta oo wow xagga dambe laga raaciya waa la daminaya afartii qaybood ee marka dhawayd kuu sheegay wow ku wada dar ad arag tiri kii saddexda xaraf ahaa muxuu ahaa jelasa wow markaad ku darta maxaad ugu dhawaaqi siinkaad baadhaysaa jelasu ka afarta xarafa maxaan ku tusaaleeyey markii dhaweyd akrama miimka ayuu ku dhammaaday akrama bal wow ku sii dar miimkaa waa la godiye akramuu haye ka shanta xaraf maxaa ku tusaaleeyey indalaqa indalaqa qaafka ugu dambeeya sow maaha bal xarakada qaafka aad ogaatida wow ku sii dar indalaqa maxaan idhaahdaa indalaquu qaafkii waan godaya mayla socota istakfara ka lixda xaraf istakfara ra'na bal wow ku sii dar istakfaruu waan godaya istakfaruu mayla socotiin si wanaagsan ardayay waxaad ogaatiin haddii wowba lagu daro in ficilka maadi godaalun uu filanayo litisaalihi biwaawi ljamaca waxaad odhan ficil maadi mabniyun cala dami damaa lagu bineeyey litisaalihi biwaawi ljamaca intaasoo qura lagaaga baahan yahay waa ficil maadi mabniyun cala dami litisaalihi biwaawi ljamaca intaa yar waa inaad soo qaybtaa culima waxaad ku dartiin waxaad iigu dartiin goormaa ficilka maadi la reebaa waa su-aashaydu goormaa ficilka maadi la reebaa jelase goormaan reebayaa siinkan goormaan reebaya hadda taa facalta sawmaynaan soo sheegayno ficilka maadi lagu garto marka taa facalta ay ku biirto jelese bal hadda ta'dii godnayd ku dar siinka aad reebtide anaa fadhiistay dheh eeg siinkii waa inaad reebtaa maxaan odhanayaa jelastu war adaa fadhiistay bal dheh siinka waa inaad reebtaa jelasta inanay adigaa fadhiisatay dheh jelast akala akala laamkan ma haysaa anaa cunay haddaan akaltu haddaan leeya adaa cuni laamka maxaan ku samayn waan kor dhigi maxaan idhaahdaa akalta haddaan doonayo leeya inanay adigaa cuntay laamka waan kasrini maxaan odhan akalti akalti horta si wanaagsan mayla socoti xilliga reebliinkuna waa marka taa facalta damuhu waa goorma ardaye marka waawljamaaca xagga dambe kaga biirto sukuunkuna waa goorma marka taa facalta ay xagga dambe kaga biirto ama labada nuunood nuunu nuununiswaha iyo naada naada haddaad dee leedahay dumarkii maqnaabaa fadhiistay waa jelasna nuun qura haddaad ku darto dumar maqan bay noqonaysaa jelasna siinka waad reebi annagaa fadhiisanay haddaad leedahayna jelasna siinka waad reebi waa taa facalta iyo labada nuunood bes halkaasuu inagaga baxay waxaan labadaa ahaynna waa la fadxiyaa waxaan labadaa ahayn waa la fadxiyaa saddexdaasuu ficilka maadi inoogu joogaya waa halka cashirkeenna aan maanta ugu talagalay inuu ku joogo waa hordhac anugu talagalay ardaygu ficilada intaadan toos u dhexgelin inaad wax ka sii bal u fiirso ficilka maadi maxaynu nidhi maxaa lagu bineeyaa saddex mid ahaan maxaa mar lagu bineeyaa waa la damiyaa marna maxaa lagu bineeyaa waa la fadxiyaa marna maxaa lagu eh, waa la sukuuniyaa baan doonaya marna maxaa lagu bineeyaa waa la fadxiyaa sow saddex ma waa godaalka iyo reebniinka iyo e eh, kordhiga saddexdaa goormaa la godaa waa inaad intaa fahamtaa kolka la godayo marka xagga dambe waawiljamaaca ka raacdo goormaa la reebaa marka taa facalta ama taa mutaxarika ay xagga dambe ka raacdo goormaa la fadxiyaa labadaa waxaan ahayn haddaba afartii afar qaybood saw ficilka kamaynaan dhigin afartii qaybood afartaba isagoo waawiljamaaco lagu daray waan kuu tusaaleeyey afartaba isagoo taa facalta lagu daray isagoo tusaale afartaba isagoo laga daayo la fadxinayana keen afar saddex lagu dhuftay waa imisa labiyo toban qaybood baa lagaaga baahan yahay oo binahani uu noqonaya labiyo toban qaybood afarta qaybood ee ficilka maadi ka koobnaa soo ma garanaysiin muxuu ka koobnaa ficilka maadi inuu saddex araf yahay inuu afar xaraf yahay inuu shan xaraf yahay inuu lix xaraf yahay soo afar qaybood ma aha waxaa la yidhaha ulaai rubaaci khumaasi sudaasi baa la yidhahdaa sidaasaa loo akriya ulaai rubaaci khumaasi sudaasi baa la yidhaahdaa haddaba afartaa qaybood afartaba waa la kordhigi oo afartaba waa la godi oo afartaba waa la reebi xilliga la godaya waa waawljamaacaha xilliga la reebayaana waa taalmutaxarika marama taa facalta ama labada nuunood xilliga la fadxinayaana waa intaa waxaan ahayn hadda jelasa muxamedun haddaan idhaahdo sow lama kordhigin akrama yuusufu haddaan idhahdo sow lama kordhigin indalaqa caliyun haddaan idhahdo sow lama kordhigin istakfara muxamedun rabbahu haddaan idhahdo sow lama kordhigin haddaan wada dami ku leeyahay maxaad odhan afartaba waawaljamaacuun ku dar jelase maxaan idhaa jelasuu akrama maxaan idhaa akramuu indalaqa maxaan idhaa indalaquu istakfara marka la reebayana maxaan idhahdaa haddaba afartaba eeg anigaa waxaan samaynaya un ka dhigtay jalastu anaa fadhiistay akramtu anaa maamuusay indalaqtu anigaa tegey istakfartu anaa dembidhaaf weydiistay haddaba ficilkii maadi saddex baa lagu bineeyey isaguna afar buu ahaa labiyo toban qaybood baa ka soo baxay ficilka maadi in saddex lagu binaynayo ma laysku waafaqay mise layskuma waafaqin su-aashaynu waa halkaa may layskuma waafaqin layskuma waafaqine kitaabkeennan ajruumigii wuxuu qabaa ficilka maadi waa la fadxiyaa uun ajruumigu muxuu qabaa kitaabkeennan hadda aynu haynaa waa la fadxiyaa kolkaa muxuu ka tegay ajruumigu xilligii damaha iyo iyo xilligii sukuunka labadaasuu ka tegey labadaasuu ka tegey kolkaa wuxuu uga tegey wuxuu qabaa ayuu aaminsanaa ajruumigu fatxoo qura inuu qaato hadda qaala laamku sow ma fadxisno ma kordhigna qaala sow ma kordhigna wow haddaan maana laamkii godayni qaaluu haddaan ta'da ku darana way ereygi wuu isbedelayaayo waan reebi laamka qaala qultu qultu ila eg kitaabkeenna baabulafcaali waa baabka ficilada baabulafcaali waa baabka ficilada alafcaalu ficiladu alaaatun saddex weeyi ficiladu waa saddex maadin midi waa maadi yaa qaba culima ficiladu inay saddex yihiin ma basriyiin mise kuufiyiin basriyiintaa qaba kuufiyiintu maxay yidhaahdeen waa laba oo maxay maadi iyo mudaaric amarkii bay ka saareen alafcaalu ficiladu alaaatun waa saddex basriyiinta waa sida xooga badan maadin waa maadi ka koobaad wa mudaaricun iyo waa mudaaric mudaarica iyo amarkana berri ayaynu arki doonaa tusaalihiina waa kan naxwu daraba wuu safray wayadribu wuu safrayaa wadrib miyahu safar oo safar u bax daraba macaani fara badan bay luqadda leedahay macnaha ay daraba leedahay mar wuu garaacay baa la yidhaahdaa marna maxaa la yidhahdaa haddii la doono wuu safray baa la yidhahda darabadan hadda yaa ka dhigay wuu garaacay ilayn daraba af carabiga dhowr macnay ku iman jirtay saw maaha qur'aanka mayna ku jirin iyadoo safara ya waidaa darabtum fi lardi saw maaha waidaa darabtum fi lardi dhulka markaad dhex safartiin daraba wuu safray iyo wuu garaacayba way noqon jirtay arday waa inaad ogaato tan inaad taa doonto ku macnaynaysid daraba wuu garaacay ama daraba wuu safray yaa fudud sheekhuma waxbuu dilayaa dee haddaynu daraba u garaacay nidhaahno waynu baqaynaaye ya macallin iyo ul haddii aad aragto dee waad baqaysaa soo maaha inaga daaya daraba uu garaacaye daraba wuu safray ilintamba way agtaallaaye daraba wuu safray yadribu wuu safrayaa wadribniyahu safar oo safar u bax ama daraba wuu garaacay yadribu hadduu garaacayaa wadribniyahu garaac intaa waxaan kaga soo baxnay inay ficiladu saddex u qaybsamaan iyo khilaafka ku jira iyo saddexda magacyadooda maadiga iyo mudaarica iyo amarka maadigu waa wax tegay maadigu waa maxay baan ku idhi waa wax tegey mudaaricna labuu u qaybsamaa maxaynu nidhi mudaaric wax joogana wuu noqdaa wax soo socdana wuu noqdaa amarkuna waa maxay waa wax soo socda oo ijlis markaan ku idhaa fadhiiso sideebuu wax soo socda u yahay eeg goormaad fadhiisan kartaa adigu ijlis markaan ku idhaa goormaad fadhiisan kartaa goormaad fadhiisan kartaa ijlis haddaan ku idhaahdo yaa ijlis intaan hadlay kadib dee wax soo socda miyayna ahayn ila nin fadhiyo fadhiisa lama yidhaahay nin fadhiyo miyaad fadhiisa tidhaahdaa nin soo jeeda miyaad toosisaa nin dhintay miyaad dishaa waxa weeye waxaad u fiirsataa qof fadhiya fadhiisa lama yidhaah maadigu talow axkaamtu qaadanayay maxay ahayd in misaa lagu bineeyaa baynu maadiga ficilka maadiga saddex saddexdaasi maxay ahaayeen eeg in la damiyo in la reebo in la fadxiyo saddexdaa falmaadii maadigii maftuuxul aakhiri xagga dambe waa laga fadxiyaa abadan weligiiba falmaadii maadigii maftuuxul aakhiri xagga dambe ayaa laga fadxiyaa abadan weligiiba muxuu ka tegey maadiga xagga dambe fadxi buu inayidha muxuu ka tegey labuu ka tegey labadu ka tegey waa labadee insha allah barta ayuu inoogu doo joogi doonaa cashirkeenna maantu wallahu subxaanahu wa tacaala aclaa waclam